العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد cashirkan waa kii boqol soddon iyo shanaad ee ka mida min riyaad الsaalixiin min kalaami sayid اlmursaliin sal اllahu calayh waalih wasalam waxaan ku soo jiray kitaab اljihaad iyo fadaaishiisii وعن cبد الله بن cمر بن cاaص رضي الله تعالى عنهma عن النبي صلى الله عليه وaله qaal qaflatun ka ghaswatin nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam qaflatun soo laabasho oo duulaan iyo halgan laga soo noqdo laga soo laabto ka ghaswatin duulaankii iyo sii socodkiiyo bixidda horuu la xugum yahay rawaahu abu daawuud biisnaadin jayid alqaflatu wa alrujuucu waa soo laabadka walmuraadu waxa laga wadana waxaa weye alrujuucu ka soo laabad min alghaswi duulaankii laga soo laabto bacda faraaqihi intii la dhammeeyey kadib wa macnaahu waxaa loo jeedo annahu yuhaabu ruuxa mujaahidka waa laga hawaabinayaa fii rujuucii soo noqodkiisa iyo laabadkiisa bacda faraaqihi ka faraxalashadiisii kadib min alqaswi ka farxashay waxaa loo jeedaa uun nabigu calayhi salaatu wasalaam qaflatun ka ghaswatin qafladu waa masdaru mara waxaad dhihi jirteen waa almara alwaaxida min alrujuuci waalqufuul sii socod iyo soo socodba ruuxa mujaahidka waa isku ajir baa laga wadaa hadaad sii socotana ood sii duulaysana ajir baa lagaasii soo noqodkaad ka soo laabato duulaankeed guryahaadi ku soo laabanaysa reerkaadi iyo ahalkaadina ajirkii sii socodka horunbaa lagu qorayaa marka sidaa wey can isaa ibnu yaziid marka qafladaas soo noqodkaasa wadaadaha qaarkood waxay leeyihin waxaa laga wadaa ninkii mujaahidka inuu soo laabto oo weli asaguna xataana reerkii tagin uu dib u noqdo maalan intaan duullaan soo laaban karaa dhexda markaynu marayno waxaa la sheegi karaa dareen iyo cadowgooda soo socda ama qolyo dagan baa naloo sheegaya markaasaan labakaclaynayna ee ma aha soo noqodka caadiga ah guryaha loo soo laaban qoyaha odhanaya saxna ma aha labada macnaba waa isku mid sii socod iyo soo socodba ruuxa mujaahidka ah xagga ajirka waa isku mid wa can isaa'ib bni yaziid radi allahu tacaala canhu qaal lama qadima annabiyu nabigu markuu soo galay uu ka soo noqday min ghaswati tabuuq duulaankii tabuuq talaqaahu nnaasu dadkii baa ka hortagay soo dhowayn darteed talaqaahu nnaas dadkii munaafiqiinta iyo haweenkii iyo caruurta iyo dadkii cudurdaarka laaya bixi waayey ayaa loo jeeda maxaa yeele tabuuq duulaankii saxaabadii ki dhaqaaqi karta wax ka hadhay ma jirin wixii hadhay waxay ahaayeen munaafiqiin haween haddii ilaahayba ku waajib yeeleen jihaadka dalabiga ah caruurtii iyo nin cudurdaar leh iyo dhowr muslimiinoo saadiqiin ahaydoo wixii lala maraad og tihiin oo uu ka mid ahaa kacab bni maalik lama qadima الnabiyu nabigu markuu ka soo noqday oo ka soo galay min ghaswati tabuuka duulaankii tabuuk talaqaahu الnaas ummaddii baa ka hortagtay iyagoo soo dhowaynaya fatalaqaytuhu nabigaan ka hortagoon soo dhoweeyey maca sibyaani caruurta la jirankeeda calaa haniyati اlwadaac karintii sagootiska aniyadu waa meesha karinka ee jiirta ah ee laga baxo ee qowga meesha karingaabada ka ah ee waddadu ay marto kale alwadaacna waxaa loogu magacaabay ruuxa madiina ka baxa ee maka usii socda marka la sagootinayo ayaa waxaa lagaga soo laaban jiray karinta ayadaa meeshaa marka la gaadhsiiyo ayaa laga soo noqon jiray oo halkaasaa laisku macasalaaman jiray marka karintii iyo jiirtii sagootiskaa loo bixiyey nabuu markuu tabuu ka soo laabto halkaa uu marayo iyo ree ka hortageen ayagoo nabiga soo dhowaynaya rawah abu daawuud biisnaadin saxiixin bi hada allafdi xadiidkan marka wuxuu keenay sunnada waxaa ka iyo wanaaga ruuxa mujaahidka markuu soo noqonayo in laga hortago la soo dhaweeyo la marxabeeyo loo dabaaldego loo diiqo la dareensiiyo inuu ku maqnaa ummadii waxqabadkeedii iyo difaaceedii baa ka mida sheekhu u keenay wrawaahu buhaariyu buhaari baa xadiidka wariya qaala buhaari wuxuu hi markuu xadiidka warinay qaala yacsaa ibnu ziid cafwa dahabna waanu tagno waa dhaqaaqnay natalaqaa rasuul allah rasuulka ilaah annagoo la kulmayna maca sigaani carruurta la jirankeeda ilaa aniyati alwadaac karinkii ama jiirtiisa gootiiskaan nabiga aan kaga hortagnoon aanu e, kula kulmaynay lafdigii bukhaarina wakaa lafdigii abu daawuudna wuu soo hormariyey wa can abi umaamata albahli radi allahu tacaala canh can inabi sal ly qaal man lam yaqsu ruuxan duulin aw yujahiz khaaziyan ama axad dulaya aan barhigantaalin oon qababaalinin diyaarinin kaalmaynin aw yakhluf ama aan ku sii simin haasiya mid duulay fii ahli reerkiisi iyo maxastiisi iyo baylahdiisii bikhayrin wanaag aan ugu soo simin asaabahu allahu ilaahay baa ku asiba ruuxa asaga ma duulin weligii ma uusan sagootinno wax ma tarin ruux duulaya hadduusan duulin axad duulahayana uusan kalkaalininna reerihii laga tagay wanaag kuma sii simin saddexdaa midna haddii laga waayo asabahu allaahu ilaahay baa ku asiiboo ku dhufta biqaaricatin balaayo qabla ym alqiyaamati geerida ka qabla ym alqiyama waxaa loo wadaa qabla mowtihi nin walba xilliguu dhintay qiyaamadiisii waa dhacday intaadan dhimanin ka hor qaaricaa rabbi kugu dhufanay qaaricadu waxaa le waa musiibada aadaan filaynin musiibada aadaan filayninee kugu habsata adoon ka diyaargaroobin ka gaashaamanin ayaa qaaricadan la yidhaahdaa balaayo habeen balaayo casar oo kale w kugu fadhiis asaabahu allahu ilaahay baa ku asiiba biqaaricatin balaayo uusan filaynin buu ku dhuftaa maalkiisa naftiisa ahalkiisa reerkiisa asaga qabla ywm alqiyaama intuusan dhimanin ka hor oo abu daauud biisnaadin saxiix kadalika ibnu maaja ibnu maajana xadiidka wuu wariyaa ku wariya inuu u tiriyay ahayd abunawowi hadduu nawowi halmaamayna wadaadka muxaqiqa inuu u tiriyay ahayd xadiidkii abi hurayra soo marrayba xadidku la macno yahay man maata walam yaqzu walam yuxadi nafsahu bilghaswi maata calaa shucbatin min nifaaq waa inaga soo maray xadiidkiibu la macnaya man lam yaqzu ninkaan gaala ku duulin aw yujahiz aan qabaalinin aan bari gantaalin aan waxtarin aan kaalmaynin haaziya nin duulaya aw yahluf aan ku sii simin haaziyan mid gaala ku duula fii ahlihi maxastiisiiy baylahdiisii bikhayrin wanaag asabahu allahu biqaaricatin qabla ywm اlqiyama waxayna haysta marka waxaas wey wax muslimiinta haysta waagii gaala dalalka muslimiinta ay qabsadeen jihaadkii dalabigaabuu nabigu ka hadlaya ee gobonimo dirirka ahaa ee kan difaacu nafsiga nabigu kama hadlahayo marka haddii midkii fardu kifaayaha sidaa laga yidhi fardu cayntii haddaynu baylihinay maxaynu sugaynaa waxaynu sugayno nin walba wuu og yahay وcan anas bn radi allahu tacaala canhu an nabi sal slam qaala nabigu wuxuu uhi jaahidu kula dagaalama biamwaalikum hantidiinna waa usluubkii qur'aanka gaala ha layska dhacsho hadduu ilaahay maalku hormariyaa hal meel mooyeen suuratu tawba aayaddeed soo marteen in allaha ishtaraa inta kale waxaa la hormariyaa maalka meeshaana waxaa nafta loo soo hormariyey macna khaasoo huseeya beecay ee shira halkaa ka dhacay iyo waanfusikum naftiinna kula dagaalama maxaa yeelay maalku adaa ku dagaalgeli masaakiinkan oo muslimiin kale aad ku adoo keligaa ah yaad ciidan dhan dagaalgelin karta hantidaad aad quudho ninkii la odhan jiray amiin arsalaan waagii reer yurub nagu soo duuleen ee qarninka hada dhamaaday bilowgiis ii ilaa afartan iyo dhowrkii xilliga dhulka muslimiinta aada loo loo qabsadee lagu xadgudbay ayuu aad u hadlay wuxuu isku dayay intuu dhaqaala ku uruuriyo inuu asaaso jabhad xoog badan oo ciidan ah oo meel walba ka dagaalanta ciidan muslimiin ka dhaxeeya oo haddii loo baahdo muqdisho ka dagaalama oo jejniya ka dagaalama oo hindiya ka dagaalama oo bosniya ka dagaalama meeshii ay tegi karaanba heegan ah yuudnaa inuu diyaariyo muslimiinta dhaqaale ka ururiyo isaga iyo ku baab ahaa maxamed rashiid rida iyo isaga iyo rag badan cabdilqaadir alurduni alhaashimi iyo rag badan baa isu tegey hal shirin bay bixin waayeen muslimiintii waagaas wuxuu yidhi muslimiintu waxay eedeen buui oon aysan u liibaanaynin inay wax quurana wax bixiyaan ay ku bixiyaan jihaad kama ogolowli waxaa reer yurub ay nagu gumaystaan habrahooda iyo gabdhahooda iyo foodoodada sinaysata ee dhilaysata waxay xubankooda ku dhilaystaan bay bixiyaan oy askartooda siiyaan oy quuraan waxaadda carruurtin lagu gaaleeyo ee lidinku dhoofiye ee kaniisadaa soo ururiya yacni waxaan ku kala tagnay buu waagaas kiristanku waxay bixin jireen buu ruux walboo kiristan hantidiisa boqolkiiba soddon buu bixinay oo ku deeqaya ciidamada duulaya faransiis bortaqiis ingiriis talyaani nimankii soo duulay idan halabsanhayo idan gumeeyey meesha aan ka weynayba muslimiintu inay boqolkiiba hal bixiyaan hal boqolkiiba hal akhriya limaada ta'ahara almuslimuuna wataqadama hayruhum akhriya kitaabkaas liamiir shakiib arsalaan amiir ulbayaan ninkii la odhan hal akhriyo kun sagaal boqol iyo shantii mise labaatankii may shan iyo tobankiiba soomaaliya soo maray xeebta to halkan babaase wuxuu soo bilaabay jusrulqamar zanjibaar bambaasa maliindi laamo wuu socday socday xamar kismaayo sii soco ilaa berbera jabuuti buu laabtay oo masar ka galay baqaal dheer buu qoray oo haddaba ku jira kitaabkiisa xadurulislaami la yidhaahdo soomaalida iminku ka hadlaayay aad buu idin ammaanay laakiin waagaasa haddaba maaha waagaas weeye wuxuuhi waa niman udhuubanoo madmadow oo san udhuuban oo ilka fedhfeedhan ya daraawiisha way nooleed ha waliba daraawiish bilowgeeda hore wey daraawiish buu wuxuu arkay marka wuxuu waa niman madow dhuudhuuban buudhi oon tabar badnayn laakiin wuxuu ihi waa niman gob ah ashiddaa ulba'si aciza gobanimaday ku dhintaa burgunimada ma ogolo waa niman dagaal ramato oo yidhi ninkay faraha isaaraanna qiiq baa ka kici miiqaan ku qiyaas wuxuu waa saddex malyan waagaa iyadaa saddex idinkoo dhanba saddex malyan etoobiya maray kuwan soomaalida etoobiya duu sii dhex maray ilaa warkiinu dhan halkaasay ku qoranya akhriya waaga waa waa waaga gaalka ingiriiska uu yidhi duqayda soomaaliyeed markay geedaha fadhiyaan ay garamhayaan nimanka kibirsanaa ee ingiriiskan soo xusuusaa buui qabka ku jira niman qurquruxsanoo laba gooloo shaasaa u qabo oo koofiyad qabo ama hiire leho garhku ku fadhe markay garamhayaan kibirkooda iyo say u hadla iyo adduunka wax la kibira ingiriiskan soo xusuustay buui ingiriiska waxbaan ogeyn annagu haddaan managa gaal futacad baaban dhihi jiray waagaa dad baad laakiin hadda hee hadda maxaa tihiin ya abwaan caanooley ah caanooley baa roon jaahidulmushrikiina gaalada kula dagaalama biamwaalikum hantidiinna gaalidu wayna fahmeenoo meesha uu dadnimo iyo gunnimo u dhimato waa hanti iyo dhaqaale wey ninku hadduun xoole iyo hanti haysanin waa gun gob ma aha man laa yamlik quutahu laa yamlik qaraarahu nin baahan gob ma aha nin baahan gob ma aha walidaalika sufyaan wuxuu ninka saaxiibu ciyaalka ee baahan markhaati ma galo salaad badnaado ha qur akhris badnaado soddon goor ha xajiyo ciyaal faqiiroo baahan markhaatiisa qabasho mala maxaa yeelay iyo been iyo dullinimuu ka badbaadaynin buuri buraglaysi halkaasay la gaadha salafku marka maxaad moodaa marka maal hanti in la yeesho ummadda muslimiinta lagu difaaco lagu taro wax ka fiican ma jiro wa anfusakum naftiinna naftiinna quura wa alsinatkum iyo carabkiinna gubaabada gaalada la caddeeyo culmadu waxay leeyihiin see carabka loogu dagaalami waxaad ku dagaalami muslimiintaad gubaabiso waxarid lilmuminiin waxaad ku dagaalami inaad gaalada xumaanteeda caddayso waxay maleegayaan iyo wadaan iyo sida laidiin gumaysanayo iyo dhagartooda iyo dibindaabaday wadaan baad cadayni gaalnimadooda iyo xumaantoodaad cadayni muslimiintood gubaabiso iyo gaalnimo baktinimadkeeoo tilmaantaad ku halgamaysa rawa abu daawuud biisnaadin saxiix an abi camr wayuqaal abu xakiim annucmaan ibn muqarin almazini almuzani cafwan toddoba wiil buu ka mid ah oo hal mar soo hijrootay ninkan saxaabiga toddoba wada dhashay iyagoo ay halmaa nabiga u yimaadeen iyagoo muhaajiriina taymiyi ka yimaadeen daldheer ka yimaadeen bay nabiga u yimaadeen toddoba wiilo wada dhalaatay oo walaalo ah iyo soo jirooday nin nin ragga u qiimo badnaa toddobadii wada dhalaatay buu ka mid dagaalkii nahaawandi raggii furay ku shiiday baa laba kun cafan labaatan iyo kood hijrada nabigu aad u jeclaa oo dagaalyahana oo mustajaabu dacwo ahaa toddobadoodiiba waxay noqdeen toddoba haliyey oo kala daran say soo racayn baad ka garanaysa wuxuu idhi sadaqadan cuni doono saansaankeedaan gartaa toddoba wiil oo wada socoto isku waafaqay aynu hijro nabigana u tagno inay reer xaalkooda uu khatar yahay waad iska garanaysa saxaabigii wey qaala wuxuu ihi saxaabigu ninkii yidhi wey la dagaalamay nahaamada waagi reer furs aanu jabinaynay nimanka kibirsanaa naatiya warsa adduunka hadda haysta soo waxay ahaayeen reer furus waarsa way ka daraayeen reer ruumku kaartay hayeen nimanka dagaalama balaayada ah ee muslimiin isku baaba'een waa ree reer furus bay ahaayeen waxaa dagaal kululaa reer furus nahaawandii dagaalihii maalmaha ka socday buu maalinkt wuxuu yidhi ilaahayow waxaan maanta kaa baryahayaa inaad gaala jabiso annagana na guulayso ruuxa u horreeye shihiidan aniga dhig asagana abbaanduulood ciidanka hogaaminay axadka u horreeye shihiida aniga dhig laakiin ilaahayow yaanan shihiidin intaan ka arkahay gaalo jabtoon halabsanayn wuxuu rabaa inuu isha u qabowdo doogsato duhur baa la ysbilaabay intaan la gaadhin bay gaala magdheer isu dhaxashay kadaasna waa shihiiday nahawandii buu ku xabaalan yahay nahawanda xagee ku taallaa ciraaq dhiig saxaabaad ku nooshiin ood meesha ku fadhidaan qaala wuxuu shahidtu rasuul allah ilaah baan goobjoog ahan la joogay idaa lam yuqaatil hadduusan dagaalamin suubanuhu min awali nahaari horaanta hore xilliga hore barqinka iyo aroorta hore ahara alqitaala dagaalkuu dib u dhigi jiray suubanuhu xataa tazuula ashamsu ilaa qoraxdu weecato oy galbeed aado watahuba riyaaxu dabayluhuna ay ka dhabtaan oo dabayshu ay dabayl qabow soo dhacdo qoraxdu qabowdo oo cagubyada iyo hubkii siraaday ee kulaaday qaboobo riwaayadda bukhaari baa caddaysay xatى تhub الriyaaxu وtaxdur الsalawaaت dabayluhu ilaahay dhowdaan oy salaaduna gasho muslimiintu duceeyaan ilaa salaada gadaasheeda waa la aqbalaa ducade ayaa aadaanka kadib oo wayanzila uu soo doga annasru guusha ay soo degto yani xilligii saacadu ijaabada la gaadho riwaayadii kala cadaysa watahub riyaaxu dabaylaha guusha casarkii niska dambe yimaada waa dabaylay ambiyadu iyo rusushu jecel yihiin iyo muslimiintuba xilliga iyadaa ciidankii duula laga warqabaa muslimiintu way ducaynayaan duhurkii baa la tukaday jumca la tukaday ilaahayow bukhaari waa kii baabaystay man qaatala biducaai fi lxarb bukhaari wuxuui ducadu waa dagaal waa halgan qudhigeedu marka xilligaasuu nabigu ku beegi jiray aroortii hore waa khayr allahuma baagir ummatii fii bukuuri hadday kuu suurageli weydo niska dambe xilligaa ruuxii dhaawacmo dhiiggiisu joogsanayna dadka dagaal lama geliya haddaan adugu lagugu fadhiisano markaad difaacu nafsi noqon rawa abu daawuud baa xadiidka wari watirmid wa qaala xadiiun xasanun saxiix wa can abi hurata radi allahu tacaala canhu qaal qaala rasuulu lah sal lay slam laa tatamanow ha baryina liqaaa alcaduwi cadowga kulankiisa ilaahu maanta gaalamaan sal maanta maan isku beeganna warkaa badan iska joojuu nabigu calayh salaat wasalaam wasal llaha alcaafiya wasal llaha alcaafiya ilahay weydiista badqabid nabadgelyo nifaaq rabbi inuu kaa badbaadiyo xumaan iyo gunnimo iyo dulli iyo hasiimo iyo jab iyo guulda rabbi inuu kaa badbaadiyo wasal allaha alcaafiya faidaa laqiitum laakiin markaad gaala is heshaan fasbiruu sabra oo muttafaqun calayh soo mara adika manaha adika abdulahi bn abi awfa somayna soo marin xadiidka cabdullahi awfa asna macnahan aynu ku soo marray xalay xadiidkii inuu ahaa baan sidaas weeye maxaa yeelay sida xadiidku uu sheegay waa sida qur uu tilmaamay yaa ayuha aladiina aamanuu ida laqiitum fi'atan faahbutuu wاdkuru اllaha kaiira lacalakum tuflixuun watiicu اllaha warasuulah wlaa tanaasacuu fatafshaluu watadhaba riixukum wاsbiruu ina allaha maca asaabiriin culummadu waxay yidhaahdaan shan shay buu ilaahay aayadda ku sheegay oo ummaddii laga helo inay guulaysato waa qasab marka la eego qawaaniinta kowniga ilaahay adduunka uu ku maamulo shantaa qodobay aayaddu ka hadashay ruuxii laga helo iyo ummaddii ku tilmaanaata iyo ciidankii ku tilmaanada kii guulaysta weeye kuftina lama waayo mararka qaarkood wlxarbu sijaal ilahi wuxu uhi subxaana waa intuu nabigu inoo sheego faidaa laqiitumuuhum fasbiruu ilahina wuxuu idaa laqiitum fiatan fabutuu ahabaatu dikru اllahi kaiira aacat اllahi warasuulihi iyo cadam tanaazuci wاsabr shantaa qodob ilahi wuxuu ihi idaa laqiitum fiatan fahbutu sugnaasho habaatkan laga hadlaayo waa habaat اlyaqiin qolya waxaa jira marka la jawaab naga daayo horaanba waanu arkayna inaan waxba la qaadaynin dagaalaan jirin baadna geliseen ama jab ama guulayso waa inaad waxaad ku dhiman eed wadato eed ku dagaalami aad iimaansato yaqiinsato waagay dagaalamayeen ree shaam iyo iyo ree xijaas iyo ree kuufiya ree ciraaqoo cali hogaaminayo iyo dhowr qur calsaaraha laga qaatay ciidankii sayidina cali iyo raggiisii aad baa loo caydhsaday maalin maalmaha kamida mid a ah. camaar yaasir baa la yidhi camaarow nimankan bay naga gar leeyihiin annagoo aan khaldannahay wuxuu hi ilaahay baan ku dhaartay hadda waxaana joognaa ciraaqi hadday caydhsadaan buu ilaa xadramagud yaman cidhafkeeda igeeyaan inaan marnaba iska baday inay ahlu baail yihin anu aq aan ku taagnahay baashu yaqiin baa la rabaa ahabaat wuu ka duwan yahay sabriga waa kala duwan yihin sabrigu waa gegsi iyo adkaysi ama habaat waa yaqiin waa tuu ku dhaafay sayidina ummadoo dhan kaga xoog badnaaday mar walboy balbalo iyo masaa'ib iyo xilli la kufo ama la bijo xaaro la gaadho inaadan nuxnuuxsanin wey dib u akhriya taariikhda sayidina cumar iyo abubakar abubakar baa ka geessanaa cumar baase ka xoog badnaa oo ka halyaysanaa oo ka dagaalyahansanaa dagaalyahan iyo geesnimo way kala duwanta adoo daciifoo marjay ah oo dhulka un lagu dhig had iyo goor yaa darbaxa cadda noqon kartaa sidaa mogidii way kala duwanta baasho awoodda iyo waa maxay waa rasuul الlah wa bacdahu الصidiiq lagu kala baxay akhriya yowma algaar abubakr wuxuu samey dib u fiiriya yowma badrin nabigu u naxariis nabi allow nabigu ilaahay bari ilahu inta hadda la jojoonsado la baabi'iyo wax dambe ku caabuda la arki maayo ilahu noo gargaar nabi maxamedoo kugu filan intaa bes dheh ducadu way jabahayaan rabbigaa wuxuu kuu ballanqaadina waad heli nakee waa yaqiin yaqiin wa inay guulaysteen wuu hubaa baryadan badee nabigu uu baryahayuu bay leenaha bas intaas intaa nagu filan gaalo malageed baa galay meesha saxaabada kale ay cabsanhayeen oo ilaan dagaal maana araga amaha meesha lagu baaba'aa abubakar waa iska go'aansan yahay howshiisu yowma uxudin wuxuu sameeyey akhriya yowma xunaynin akhriya yowma alxudaybiya akhriya nabigu markuu geeriyooday saxaabada qaarkood ay simbaraxadeen ama xoogu hashkadeeyeen asagoo wuxuu dhigay akhriya suu ugu soo taagnaabaa uu ku shiiday iyo ti alla ku helay yani abubakar wuxuu dadku ummadda kaga xoog badnaa alyaqiin waa laga salaad badnaa waa laga soom badnaa waa laga qur akhris badnaa laakiin muxuu idinkaga tagay kulligiin yaqiin shaygaad aaminsan tahay ma huwa diin ba xasan albasri alyaqiin bu ma huwa sabru alyaqiin ma huwa alkhlaas alyaqiin yani iska hubso ma saxan tahay mise ma saxanid kitaabka rabbiga iyo sunnadii haddaad adugu feedhaha gashato inaad ku taagnaataa la rabaa xataa yatiyaka alyaqiin ahabaatu sugnaansho yaqiin weeye xaqnimo iyo shaygaad leedahay iyo mabda'da saaxibu qadiya aan marnaba tanaasuleyna noqo dad hashkadayso ood kolba fiiriso hawshu say u burdhaglay waad ku baabii qolyihii ogaadeen ku war qoriga ha dhigana wey qolyihii itixaadka laba kun dheere iyo markay axmadnashaad ummadda lagoynhaya waxaan ku idhi oranu dagaal ma aqaano weligeena ma gelin laakiin waxaan idiin sheegi maadi etoobiya tii kala dhaqaaqda wey way jabi doontaa iyadaa iscuni doonta ilaahay baa idiin gargaari doona qoriga ha dhigina ka daaya dad weydaan meelaha buuraha ee soomaalida dhexdeeda ah hadday soomaalida kale inaad caydhiso ogaadeenka dhexdiisa gala qoryaha iska haysta iska jooga maalin bay kala dhaqaaqi doontaay maalinkaa ka faa'iideysto waa ballan bay yidhaahdeen xagee ku dambaysa dhanaan baan musharax ka ahay <clears throat> bay ku dambaysa dhanaan oo sakaaraada oo tuulooyinka qolyahan soomaalidu degaan meelaha u liidata ah xagga horumarka iyo dhaqaalaha iyo wada marto marna qabdahar baa loo dhaafaa marna goday baa loo dhaafaa dhaxsin bay ku baabaaday xoogu beero yar bay leedahay ayuubu yidhi musharax baan ka hayr ninka dhannaa ee la sugahaye inuu muslimiin badbaadi geeska africa qadiyad guudoo ummadeed ninku marba hadduu u taagan yahay waxaan doonabaan isku hayne danta guud baan eegahayaa aad baan oola hadlay sida oo kalean ku idhi nnkii baan joognaa iyagoo intii lakaga dhaqaaqay somaalila soo qaxday axmaaranaaba jabtay tigiree sakaraadu injirla ay meelaha iska taagtaagan yihiin wax wax ka qaatana ay waayeen halkoo kale tegi doontaa toddobaatankan qowmiyada etoobiya tii kaa dhaqaaqda kulubkan reer maraykan iyo reer yurub baa isku haye lamana sii wadi doono biilkaa lagu daali oo waa la rafaayo doonaaye qoliga xabadaas yartaa iyo qiiqaasi hanaga daban dhimbisha wixii kale waan ka xajoon doonnaaye waayahay baan isku ogay lou kalanta baashu waxay u yaqiin hadda waxay u kala dhaqaaqeen reer raisa iyagaa u kala dhaqaaqay maxay wax taraanba hel qoysu hoose ogaadeena bay u kala jabeen reer cabdillah raisa maxamed zuhar baa kaga dhaqaaqay soomaalida kalena ayaga dabadhoon u tahay ee meelaha joogtaan ka hadlay idinka ma hadda baashu idin dhibin marka war baashu yaqiin bay idinka baanantahay ummaddan waxaad u qabanaysa diin ahaan u aamin una sabir una dulqaado culammadii soomaaliyeed iyo duqaydii magaca ka tegay yaqiintaasa idin dheeraayeen yaqiintaasa idin dheer waa nabiga le salaam aanu heshiina meerdhax iskugu nimaadno nabig wuxuu hi haddaad hee qoraxda ii saartaan gacanta midigta bidixna dayxa ii saartaan weligay kama noqonayo waxaan la socdeen aaminsanahay xadiidka macnaha ku imanaya min xayu lafdi daciif wey laakiin macnihiisu axaadiis badan baa tilmaamayso waa saxiix yaqiin waxa laga hadlay idaa laqiitum fi'atan fahbutuu ilaahay muxuu ku daray wadkuru llaha kaiira ninka mujaahidka ilahay inu xusaa la doonaya adoon baad tahay cibaadaha ku jirtaa camalka u cuslaa naf iyo maal baad huraysa wadkuru llaha kaiira lacalakum tuflixuun waaطiicu llaha warasuulahu fi ljihaadi wa fii hayrihi aacat llahi warasuuli ambar saddex ilaahay baa reebe haye ilaahay baa baneeye waa yahay ilaahay daacatulahi waa qodobka saddexaad sugnaasho dikri badanoo ilaahay la xuso saddex ilaahay rasuulkiisoo loo hogaansamo oon lagu gacansaydhin hadday mujaahidiintu ilaahay caasiyaan uma baahna gaala inay jebiso dembigaa jebinaya dunuubtaa jebinaya qul huwa min cindi anfusukum bay isu badeli afar he ilaahay muxuu yidhi walaa tanaasacuu fatafshaluu watadhaba riixukum muranka iyo kala tagga iyo tafaruqa iska ilaaliya midnimo wadajir isku tashi ogaada an wabiruu in allaha maca saabiriin shantaa qodob buu i ibnuqayim ummaddii ku tilmaanaata tii adduunka qabsato wey ummadda u horraysay laga helay asxaaba rasuulley bay ahaayeen adduunkay ka dhexbaxeen iyagoon farta haysanin oo warmahooda warmaha adduunka u gaabanan yihiin fallaadh aqoonin masaakiinoo fuqara ah ee cidhifka adduunka soo taabteen ummad hor la waayey lala yaabay maxaad ahaydeen ma insi baa tihin ma jin baa tihiin marka helo tii buu nabigu inoo sheegayaa faidaa laqiitumuuhum fabiruu muttafaqun calayh fasbiruudaasi marka saan lasu baabi'inin kitaabka hadda waa kitaab tarkiiba tarhiiba axkaam jihaad hadda kuma jiree mar bay waajib tahay axkaamu lkhamsa ayay yaa gasha axkaamu lkhamsa dagaalkoodii somalia way taqaanaa marna waa saf ballaadhan markay qaba'ilku dagaalamayaan saf ballaadhan baa loo dagaalama markaa labada qabiil is ceshan karaan isku awoodyiin waa taqaanaa soomaaliya dagaalkeeda haddii xoogou qabiilku uu dareemay in laga xoog badan yahay ama safbala lagu baabi'inayo wuxuu isticmaala wax dooxata la gaado intay iyo misga soo salooshaan iyo saddex saddex meelaha qawyaha laguu oo biyaha laguu fadhiisano kolba wadaad meel cidlaa iska taaga madaxa qab madaxayn la jooga caloosha baf gaadaa ibar layskaga dhigaa xarbulcisaabaad baa la yidhahdaa waa taqaana dagaalku marka fasdurudaasi iyo habaatkaasi fuqahadu waxay leeyihiin waa masalo guud laakiin axkaamulhamsa ku dureersanaysa mar waxaa waajiba inaadan cararinoo dhaqaaqin habaat iyo sabri baa laasim ah marna inaad insixaabto meesha aad ka insixaabto xeelo dagaalla aad u baqato waa waajib gaalo markaad fowda isgelisaan ama isheshaan iyo murtadiin iyo wuxuu doonibaa noqdee oo gaalo la haddii aad filaysood malaynayso inaad guusho ad ku raaci cadowgana aad waxyeelayni in la sugnaadoon la baqanin waa waajib oo aayadahan iyo axaadiian shafada laqiitumuuhum fasbiruu fahbutuu wey waxaan malaynaynaa wuxuu malow ku xidhan yahay ijtihaadkeenne dagaalkan maanta inay guushu kaa raaci adiga adaa ku guulaysan gaalana waad waxyeelaynaysaa markaasi waxaa waajib ah aلhabaatu wالsabru in la insixaaboo la baqdana waa xaaraan kaasaa idinku muhimsan ka kalee soo raaca qodobka labaad waa marka ay waajib tahay in la baqdo inaad baqato insixaabtaa waajib waa goorma waa marka aad hubto ama malahaadu u bato dagaalkan asaga ah inay muslimiintu ku baaba'ahayaan ayagoon haba yaraatee wax waxyeellaa gaalada u geysanin marka maxaa waajiba insixaabkaa waajiba xeelo dagaal inaad u baqato ood maalinkaa goobtaa ku dagaalamin berriba aad iska sugtide haddaad doonta caawa aad mirtid iyagoo jiifee xilligaa fooda gelin maysid amiirkii baa qiimeeyey waxaa tashaday abbaanduulihii waxaa li dagaalkan maanta haddaan gallo waynu ku jabaynaa gaalla waxba yeeli mayno haddii la la dhaawacayo dhib loo go masalo kale axkaamta kale ama karaahada iyo istixbaabka iyo ibaaxadii baa iman doona laakiin hadda waxay ugu muhiimsan marna waa waajib inaan la dhaqaaqin marna in la baqdo waa waajib in la dagaalamana waa xaaraan maalinka ayada waa goormo waa markaad hubsato ama malahaada u bato intan aad wadata in la baabi'in adoon gaal hee waxyeello u geysanin marka yajibu alinhizaamu wاlinsixaabu wayaxrumu اlqitaal ijmac buu soo guuriyey abulmacaali aljuwayni fii hadi اlmas'ala qaraafi baa soo guuriyey intaad maqashuun faidaa laqiitumhum fahbutuu iyo fasbiruu ibr ha naga dhigin axkaamu lhamsa masalada gasha miyaad fahanteen an jaabirin abu hurayr jaabir waxaa laga wariyaa an nbi sl slm qaal nabig wuxu uhi alxarbu dagaalku khadcatun waa dhagar iyo taatikawow muttafaqun calayh alimaam nawwi sharx muslimku wuxuu soo geliyay ijmac lmuslimiin muslimiintu gaalada waxay kula dagaalamayeen xeelad iyo taatiko iyo kolba siday u arkaan inay gaalada ku waxyeelaynayaan sidii wadaadka jadiidiga la soo istaagay gaalada lama gaadi karo iska ilaaliya iyadoo xamar intay soo duushay masaajideenni xamar iyo xeryihii milatariyada soomaaliyeed iyo meel walboo astaan gobanimo ahayd ay ku kaajahayeen ay ku saxaroon saxaroonhayeen ay gabdhahana ay hayeen iyo wadaad haween soo istaagay oo habar gidara yidhi gaalka lama gaadi karo bal caqligaa e axmaaro ah, ma arkaysan haa iskansiya dhaw xakiin taangi ha lagu marin maxaaduur masaad ka dhigahayaa waxaan sheegay inuu xaq yahay yaa mubaahalo ila habaartami indhuu cadday caqligiiba halkaa tegey caqligii caqligiiba halkaa tegey suban wuxuu ku yidhi alxarbu dagaalku wuxuu u dhintaa in la isgaado in la ysdhakro taatiko iyo kaartaa la isku baabi'iyaa feedhoweyne feedhaha soo istaaga oo ma aragtaa gaalo waxay doonaysa wey rag isguuraayaa lagaa rabaa rag isguuraaya ninkeer badda xaday warkiisa wad haysaan ba ilata aanaha soo doonta iyo aaraha soo doonta alxarbu khadcatun si walbood leedahay waad wax yeelayn kartaa gaalkaas ayaad oola dagaalami haddaysan ahayn ballan laga buriyey iyo cahdi laga baxay nimaad ballan lahayd ama ammaan aad siisay in la dhakaro oo ballanta laga baxo iyadoon laisku ogeyn lama ogolo taas waa qadri iyo khiyaano dagaal idiin dhexeeyo si walbood leeda waad ku naafin karta waad ku dhaawici karta oo waxyeelaad ugu geysan kartaad oo la dagaalamaysa biijmac اlmuslimiin warka wadaadkaa sheegay ree hebella waa baail laa yaquulu min almuslimiin fahamdarre iyo qilat اlfiqa asaga ku dhacda wey waa ninkii u horreeye wadaadeen hadda iska lalaadiya waaga hawshu qoyska hawiye loo baabi'inayay ee koonfur lagu baabi'inay meel adag baan la gaadhay hadda sheegi maayo meelo badanna igaga dacwooday hadde waxaasug intaad ku hadashaanba waxaad dhahaysaa wadaadu maxaad naga rabtaa oo idinku maad edab yeelataan yaa nin edable miyaa ummadda waxay dhaheen soomaaliya bannaankii marehe mariisu geed ma qabsato sagaalkii maalmoode haddee reer koonfureed way yaqaaneen reer muqdisho la baabi'iyey iyo masaajid la fadhiya lama gaadi kara xmaarada iyo tigreega intii jircadda loo istaago mana aragtan ha iskansiiya bal warkaa idinku ka warraba alxarbu khadcatun ciraabka hadda shaqalka idiin qoran baas yaa mashhuura khadca khudcana waa la akhriyaa khudcana waa la akhriyaa labaduba saddexdaab xarakaa la khudca iyo khadca iyo khudca marka khadcadaasaana u fiican xagga luqada mashhuursan muttafaqun calayh baabu bayaani jamacati min ashuhadaai fi awb اlaakhirati yugasaluuna wayusala calayhim bikhilaafi alqatiili fi xarbi اlkufar wuxuu uhi sheekhu shuhadadu ma aha uun axadka ku dhintay uun rigada dagaalgaala ku dhintay base mee shuhada waxaa jira fara badanoo xagga aakharo xukumkii shayd qaadanaya xagga hawaabka baabu bayaani jamaacatin wuxuu baab yahay caddayn la caddeeyo koox oo min ashuhadaai raxan shuhadada la caddeeyo shuhada ku ah fii awaab اaakhira awaabka ajirka akhira shuhada ku yihiin laakiin xagga adduunka dadka muslimiinta dhintay la mid yihiin yuasaluuna waa la maydhayaa yuqsaluuna waa la maydhayaa wayusallaa calayhim waa lagu tukanayaa bikhilaafi اlqatiili kasa duwan kii lagu dilay fii xarbi اlkufaari gaalada dagaalkooda kii lagu dilay asagu laguna tukan maayo lana maydhi maayo dhiiggiisa iyo dharkuu qabayba kafankana looma baahno dharkiisa lagu duugaya haddii marka lagu duduubo kafanaana wax dhiba mala maxaa hawshiisu waa dhammaystiran tahay isaga inoo shafeeci mooyeene shafaca noogama baahan asaga shahiidka ah idan shuhaadadu waa saddexo waxaa weeye shahiid alaakhira iyo shahiid dunya walaakhira iyo shahiid dunya saddexdaas weeye shahiid dunya walaakhira waa ruuxa muslimkaa ee ahlu tawxiidkaa ee dagaal gaala lagu dilay ayaa shahiid اdunya wاlaakhira adduunyada xugum shahiid buu qaadan aakharana xugum shahiid buu leeyahay ama shahiidu dunyaa waa ninka dagaalka gaalada ku dhintay asagoo khaa'in ah oo khaniimada wax ka xaday xagga adduunka xugum shahiid baa lagu tukan mahayo la dhaqi mahayo dhiiggiisaa lagu xabaalaya laakiin xukmu shahiid fi اlaakhira ma dagaalkaadu dagaal gobeed oo edab leh oo akhlaaq leh oo shareecada waafaqsan oon xadgudub lahayn waa inuu noqdo qaaliga iyo ka haniimada wax ka xaday iyo xadgudubka ka geystay fi ljihaad weeyaan waa shahiid dunya lalakhira waxaa kuu soo hadhay shahiid اlaakhirati duuna اdunya aakhiru xukm shahiid qaadanay laakiin adduunka muslim dhintu lamid yahy waa kuwan hadda uu sheekhu tirin doono an abi radi alahu tacala canhu qaala qaala rasul sl l slam ashuhadaau khamsatun ay min ashuhadaai hamsa shuhadadu nabigu sheegay waa badan yihiin axaadiis fara badan baa tilmaantay laakiin shan baa u caansan buu nabigu ka wadaa waad soo marteen alfitratu hamsun oo kale iyo cashrun min alfitra oo kale <clears throat> ashuhadaau hamsatun ay min ashuhadaai hams ama khamsatun min ashuhada shan waxay ka mid yihiin shuhadada almacuunu ninku daacuunka dilay ruuxa muslimka lab iyo dhadigba daacuunka u dhintay daacuunkuna waa kud iyo qanjo waxaad i jirteenoo dadka ku dhac kale daacuun somaali maqasho shubankay u yaqaanaan kalooraha caloosha ruux istaagayn kaa daacuun lama yidhaahdo daacuunku waa nabar kelyaha iyo meelaha goljidhaca iyo ka soo baxa oo ruuxu u dhinto weeyaan almacuunu ruuxa daacuunka u dhintay waa shahiid wlmabtuunu ninka caloosha u dhintay ishaalka shubanka kalooraha waxaa u taqaanaa weeyaan mabtuunku xanuun ku dhaca weeye caloosha iyo kadibna ruuxuusu istaagayni dhacaankiisibaa dhammaanaya wuu liin baxayaa wuu fuuq baxayaa kadib naafaqadaa ka dhammaan waa loo dhammaadaa ka saddexaadi walghariiqu ninka biyaha ku baktiyey biyaha ku dhintay biyo ama biyo webi ama biyo roobeed ama bad wuu haftay wuu maashooday midka afraad wa saaxibu lhadmi ninkuu gebigu ku dumay guribaa ku fadhiistay labaatan biyanaa ku fadhiistay xabaluu qodaygii baa ku duntay waa gaari weynuu rarayay baa ku fadhiistay iskirogaa ku fadhiistay macal dhagaxyihiisi alaabka baalkanma taqaanaan hadduu kugu fadhiisto macal xaanidiisi baalaadda ninkay ku fadhiistaan bas wey daqdiga iyo culayskaas ruuxa u dhintayna waa shahiid wاshahiidu fii sabiil الlah iyo ruuxa gaala ay dileena jidka ilah shantaasaa u caansan nabigu wuxuu marka sheegay shuhaadadii saddexda nooc ahaa laba ka shahiid اdunya wاlaakhira iyo iyo shahiid اlaakhira muttafaqun calayh وcanhu qaala qaala rasul ه sl slam ma tacuduuna shuhadaءa fiikum nabigu wuxu uhi ma tacuduuna shuhada shuhadada maxaad ku tirisaan fiikum dhexdiinna shahiid yaad u taqaanaan buu nabigu leeyahy shahiid yaad u taqaanaan qaaluu wuxuu ya rasul rasuulka ilaahayow man qutila fii sabiila fahuwa shahiid jidka ilahay ruuxa lagu dilay oo ku dhintaan shahiid u naqaanaanow adaana barahadi kitaabka qur ka hanuun ka dhigan qaana wuxuu idhi ina shuhadaa ummati idan la qaliil shahiidku hadduu noqdo ninka keliya gaalo dagaalkooda ku dhintay ee lagu dilay ummadaydu shuhadadu waa ku yaranaysa marka waxyaabaha ummadda cudurku u dhammaataabaa badan wey inta dagaalku gaalada lagu dilo waaba yaryihiin ina shuhadaa ummati ummadayda shuhadadeedu idan hadday hawshu sidaa tahay oo shahiid babaso uu noqdo ruuxa dagaalkaa lagu dilo la qaliilun waa yar tahay qaaluu waxay dhaheen famanhum yaa rasuul allah famanhum yaa rasuul allah waa kuma rasuulka ilaahay hadii marka aad shuhadadu intaa ka badan yihiin nabi allow waayo marka shuhadada kale ee aan ahayn kuwa dagaalka ku dhintay nabigu wuxuu yidhi man qutila fii sabiili اllah jidka ilaahay ruuxa lagu dilo fahuwa shahiidun waman maata fii sabiili illaah jidka ilaahay ruuxu ku dhintoon la dilinba adoo duulimaad oo gaala ku socdaybabaad tii alla kugu timid abeesaa ku qaniintay faraskiibaad ka faniintay gaadhigiibaa kula gadoomay muslim kaloo ordahayaybaaba gaadhi ku mariyey xabad muslimoo socoto oon gaal lagu wadaybaaba kugu dhacday waman maata fii sabiili illaah jidka ilahay ruuxu ku dhintana fahuwa shahiid waman maata fi aacuuni aacuun kudkaa iyo kilida iyo wadnaha iyo beerka kilkilaha iyo meelaha xoobaysta hoose iyo saracday ka soo bado loo dhintana qandho kulul iyo xanuun iyo laxw aan la arag buu taacuunku leeyahay waman maata fi aacuuni fahuwa shahiid ninkii aacuun u dhintana waa shahiid waman maata fi lbaطni ninka boga iyo caloosha u dhintee shuban uu dilana fahuwa shahiid wاlghariiqu ninka biyo ku maashado ama ku hafta ee biyuhu dilaanna shahiidun rawaahu muslim axaadiisu sunanka aad ku marteen iyo xataa saxiix muslim wa saaxibu daati اljambi iyo haweenayda umul raacda iyo ninka dabku uu dilo kulli waa shuhadu nabigu alayh isalaat wasalaam daatuljambigu waa boo ka soo baxda feedhaha feedhahay ka soo boodaa sambabada iyo halkaasay ka soo boodaa wale waxay dhn waa tiibayda nimanna tibeydo sulli waa ku halkaa feedhaha ka soo bixi jiray oon daacunna ahaynoo loo dhinto kaasaa daatuljambi la yidhahdaa qustulhindiga lagu daaweeya ama qustulbaxriga wuxuu kaloo nabigu inoo sheegay ruuxa dabku u dhintay gubtana asna waa shahiid haweenayda umul raacdana waa shahiido dad badan buu nabigu sheegay shuhadadu marka nabigu uu sheegay shuhadaa aakhira ah aad bay u badan yihiin وعن cبد الله بن cمر cاs رضي الله تعالى عنهma قال قال رsuل صل ل سلم man qutila duuna maalihi hantidiisa asagoo difaacay ruuxii la dilana fahwa shahiid nin walba hantidiisa ku dagaalama oo difaacda saana lagu dilana waa shahiid riwaayadii nasaa-i baa iyo muslime waa shardi inaad madluum tahay man qutila duuna maalihi madluuman fahuwa shahiid madluuman waa qayd haddaad sakadii bixin weydo ood xoolahigiibaan difaacan tidhaahdo oo muslimiintu weerar kugu soo qadan oo dagaalanto lagu dilo mushiid baa tahay dameer bakhtiye baa tahay in laga gardaran xoolahaada aad difaacinaed ku dhimanayso waxaa shardi inaad xaq u dirir xoolahaadu aad adaan daalim ku ahay saasuu nabigu darteed u yidhi man qutila duuna maalihi madluuman fahuwa shahiid riwaayadda man urida maaluhu bغayri xaqin faqaatala faqutila fahuwa shahiid ninka xoolihiisu hor lagu yahay xaq darana loogu socdo kadibna dagaalamoo la dilo waa shahiid haweenayda biilkeedii baa bixi lagaa waaye xoolana waad haysataa muslimiinta waad inay xoog kaaga qaadaan biilkii waa dagaalantay waa lagu dilay maxaa tahay fi naar caruurtii biilkoodii dayntii iyo xuquuqda islaamka aad ka qabtay zakadii adaa daalim ah muslimiinta kula dagaalami ee dishaa shuhadaah aduguna maxaa tahay fi naar waa inaad isku hubsato maalka aad difaaci magarbaad ku leedahay mise gobanihi dad madluumtu lagaa gardaran yahay gobonnimo iska baadho hantidaad difaaco yacna iska dhig laakiin adoo daalima faajira ah, wa xaqu ullaahi wa xaqi rasuulihi wa xaqi lmuminiin lagaa kari laayahay inaad tana iska dhaadhicsaanaha shahiid ah waa idabdaro wacan abi lacwar saciid ibnu zayd bn camr nufayl alcadawi axad alcasharati almashhuudi lahum biljanna oo kamid ahaa mid ka mida ahaa cafwan mid ka mid ahaa dadkii looga makhraati kacay jannada saciid ibnu zayd waa alcashar almubasharuun biljanna ku jira soo maaha ninkay cumar ilmaadeerka ahayeen wey waa reer bani cadey qaala wuxuu idhi saxaabigaasi samictu rasuul lah sal slam yaquul rasuulka ilah labaan maqlay man qutila duuna maalihi maxaad ku qaydeen madluuman man qutila duuna maalihi fahuwa shahiid hantidiisa isagoo difaaci ninkii la dilo waa shahiid waman qutila duuna damihi dhiiggiisii isagoo difaac naftaada loo socda ninbaaba naftaada u socda xoolo kaama rabo haween umuu socdo caruur ma raba aduu raba inuu ku dilo waman qutila duuna damihi dhiiggiisii iyo naftiisa isagoo difaacayn ruuxii la dilana fahwa shahiid asaguna waa ahlujanno waman qutila duuna diinihi ka soo tagtay diintaaduu kuu dilaya wax kale kaama rabo war maxaad iga rabta dhiig baan kaa qabaa maya maxaad igu dili waxaan maxaad u aamintay tawxiidka maxaad u aamintay sunnada maxaad u qaadatay maxaad rabtaa inaan gaaloobo ama bidca ku dhaco waa ka man qutila duuna diinihi culma waxay idhaahdeen laba masalo bay noqonaysa diinkaa difaacaan ama sunna difaacaysa bidca lagu riixaya bidco ama islaam iyo tawxiid baa difaacano shirkiga gaalnima lagula doonaya dagaalka adduunka ka muslimiinta ay ku jiraan waa intaa un in bidco la mariyo oo ay aad u yar iyo in shirki iyo kufriga gaalnimo la mariyo labadaba mid baa lagula dagaalamaya duuna diinihi fahuwa shahiid jihaadku maxaa loo jideeyey waa difaace can diin can iddiin muslimiintii qarnigii labaadee hijrada reer banu umaya ay ku laayeen alqur'aanu makhluuq dhaha ee dhammaadee culummada ahaa axmed nasr alkhusaaci ka mid ahaa yuusuf albuwayti ka mid ahaa jamaaca min asxaabi alxadiid ay ku dhammaadeen maxay ahayn shuhado wey ya maxaa tiri cabaasiinta qarnigii labaad reer bn cabaas ma'muun iyo muctasim iyo waahiq ayay ahaayeen nimankii dhibkaa keenay mutawakil waagi dambe kii tobadkana isagu isdaba taagan ee reer bn cabaas baa ummadda ku baabeeyey bidco oo loogu yeedhan kaasay salafku diideen asxaabulxadiid diideen dhammaadeen dagaalkii ay ku qaadeen taabiciintu reer bani umay xajaaj ibnu yuusuf iyo odaygiisa cabdilmi marwaan ay fuqahadii taabiciin ku dhammaadeen yowm aljamaajib loo bixiyey madaxa la kororay fuqahadii muslimiinta ay ku leedeen shuhaday ahaayeen reer banu umaya wixii labadan aalimiin fajaahu naar bay ahaayeen maxaa yeelay dagaal diineed buu ahaa dulmi iyo jawru bay diidanaayeen kitaabka rabbigay ha taliyay lahaayeen taabiciintu kuwanna xaqdarre iyo qawaaniintii kisra iyo qaysar ha talisay lahaayeen ahriqliyatun waakay soo istaageen saxaabada barkood iyo taabiciintii barkood marka duuna diinihi waa muhiim jiddan iska hubso horta waxaad hayso ma dhabbaa dariiqi nebi maxamed ma yahay kitaabku ka maqhraati sunnadu ma caddayse ku dhimo adduunku waa la yska dhammaani hargabaab iska kaa dili kanacabaa kaa faraxalane gobonnimo ku dhimo diinkaada horta laakiin iska hubso maacdoo bilaasha nafta ku bixin wman qutila duuna ahlihi reerkiisa isagoo difaacanayay xaaskiisi iyo caruurtiisa ninkii la dilana fahwa shahiid masaail badan buu nabigu isku qabtay labada hore culimmadu waxay u badan yihiin inaad difaacato wayna kugu bannaan tahay hadduu ruuxa kula dagaalamo muslim yahay ruuxa kula dagaal hadduu muslim yahay ruuxa nafta naftaada ama maalkaada dhachay inuu kugu dilm aan ku daynaynin labada duuna maalihi duuna damihi ruuxa kugu dil aduu muslim yahay inaad dagaalantana way kuu bannaanto isdifaacdo shahiido inaad isdhiibtana way kuu bannaanta ha ku dilo dembigaadana isagu ha qaato maalkubu kugu dili neefkiibu kugu dili gaadhigiibu kugu dili inaad ku dhimatona way kuu bannaanta inaad tira warman intaad gaari ugu dili lahayd qaado imaanka allaha kaa qaadee ay kuu bannaanta ood iskaga tagto waajib ma aha laakiin saasay culimmadu u badan dagaalku yahay ninka naftaada horarka ku ah iyo maalka hadduu muslim yahay labada dambe duuna diinihi iyo duuna ahlihi waa waajiban bilijmac waa waajibun bilijmac inaad isdifacda waa waajib xaaskaada inaad difacda waa waajib intuu idii lahaa ha kufsida inaga daa ma soconayso naftaad hor dhigaysaa adoo nool lama kufsan karo xaaskaada laguma xadgudbi karo sharafteedii cirdigeedii lama dhici karo lama ogola midda ayada diintuna sidoo kale bidca laguma marin karo adoo isdifaaci kara gaalnimada lagu marin karo adoo nool waa inaad diido labada dambe waa fardu caynin cala alqaadir labada hore waa kuu bannaan tahay inaad dagaalantana waa kuu bannaantahay inaad dagaalantaan inaad daysanahaye way kuu bannaan tahay yahay ruuxa kuu socdee ku dulmahaya uu muslim yahay sidaa u kala fahma way kala daran marka ahalka iyo maalkus mid ma aha wadaadkii warkiisa fasbir waa khalad wey iska ilaali hadda goor idinka sheekeeyey taas waa khalad fasbir waxay geli kartaa qaybta hore maalka maalka iyo nafta haddii lagu dilhayo laakiin haddii lagu kufsanhayo xaaskii reerkii lagu xadgudba adigii ninkaa wax lagaa degahayo fasbir ma jirto fashhad weeye inaad shiiddaa lagaa rabaa baabka inaad kala fahantaan baa rabaa lasku khalda masaa'ilka fiqiga qilatlfiqi badan baa jirta rawahu abu daawuud ba wtirmid wa qaala xadiiun xasan صaxiix wa can abi hurta radi allahu tacaala canhu qaal jaa rajul ilaa rasuulilah rasuulka nin u yimid faqala wuxuu ya rasuul la rasuulka ilaahayow ara'ayta bal iiga akhbirni bay ka dhigan in jaaa rajulun hadduu nin yimaado horar ahoo yuriidu doonaya akhda maali hantida inuu iska kaxaysto qaala nabi wuxu uhi falaa maalak maalkaada ha siinin jumhuurtu nahyiga nabi maxamed way awilayaan waxay leeyihiin axaadiista nabigu odhan jira markay fitnadu dhacaan ruuxa muslimkaee horarka kuga ah iska sabir kun cabdالlahi اmaqtuul walaa takun cabdالlahi اlqaatil xadiitaas iyo sayidina cumaan bn cafaan oo sabra iyo howlo badan bay ku fasirayaan laakiin waxaa la odhan karaa markuu dagaalku dagaal fidno yahay een la garanay yaa xaq leh yaa gardaran yaa laga gardaran yahay yaa aalima yaa madluuma markaasa la sabra oo la foororsadaa laakiin markay caddahay inuu daalim yahay ruuxaani aduguna aad madluum tahay sida uu nabigu yiri bay ku soconaysa falaa tucihi maalaka hantidaada ha siinin qaala saxaabigu ra'ayta bal iga in qaatalani hadduu ila dagaalamo nabi allow ninkii maalkayga horarka ku ahaa ee mooryaanka hadduuba dagaal soo rogto ka waran qaala nab wuxuu la dagaalam adugu maa maxaad haysaa qaala wuxuu ihi saxaabigu in qatalanii laban hadday dagaalamaan nin baa la dilaaye hadduu idilo nabi allow baxaa xukuma qaala fa anta shahiid ahlujannaata adugu qaala ara'ayta in qataltuhu anu haddaan dilon ka lib helana qaala huwa fi الnaar kaasagu waa ahlu الnaar rawahu muslim xadiid badan baa macnaha ku yimid saxaabi baa nabigu xadiidka musalama nasaa-i baad ku marteen nabi allow haddii ruux muslim ah uu isoo horo naftayda iyo maalkayga u socdo maxaa tala ah nabi wuxuu ihi intaadan la dagaalamin ehbi ilaahay ku dhaari war allah alla ma yahay dhiiggayga waa dhiig muslim buu kaa yahay xaaraan goor bannaanka iga mar waar iska kaydaa saddex goor iska ehbi iska dhaari nabaalla hadduu diido uu yahay xadhkagoys weli uu qamaamay soo wado oo ilaahay ku joogsanoo maxaan sameeyaa nab wuxuu ihi muslimiinta kula jooga war qabta dhindhinkan daalimka muslimiinay horarka iga qabta wuxuu ihi saxaabiga haddaan meel cidlaa keligay degana oo muslim ii dhoweyn lagu qayliyo maxaan sameeyaa nab wuxuu ihi muslimiinta fastacin calayhi bisulطaan madaxweynaha ogu qayliyo ogu qaylioo sii daa waxaata ninkan laga qabto fainaa canii sulaan madaxweynuhu hadduu iga fog yahay muslimiinna ila joogin ilaahay dartii igu daana aan ku kari waayo xarkaha soo gosto maxaan sameeyaa nab wuxuu ihi duuna nafsika wa maalik isdifaac dagaalan culammada odhanaya nafta iyo maalka muslimka ku suga xataa in layska difac waa waajib ee sunna ma aha ee jumhuurta khilaafsan waxay leeyihiin nabigu wuxuu ka hadlayaa dagaal gobannimo wey ninkan faajirkii qaaticu ariiqa qamaamahaya nin walba uu ku soo ordo hadduu xoolaha oga tago wuhe wuu halaaqayaa wuu halaaqayaa waaga dambe waa aafoobi waddooyinkuu fadhiisani ummadoo dhan buu dhici laakiin ninka u horreeyo u bilaabay xaynta yar haystaba hadduu sankiisa caana ka oo abaalkiisa uu fur oogu shubo ida buu yeelanaya nabigu gobnimaasuu eegahaya marka waa waajib bay leeyihiin marba haddaan dagaal fidno uusan ahayn oo daalimka iyo madluumka la kala garanayo naftaada maalkaada diintaada ahalka inaad difacto waajib wey ra'yigaasaana saxan min xayu daliil rawaahu muslim baabu fadl cidqi wuxuu yahay nawowi markuu soo dhammeeyey axaadiis sariixa ku ahayd jihaadka masaail jihaadka la halmaalo oo dhowru raacinaya kitaabkii hadda waa gabagaba boqol xadiis buu ku sheegaa kitaabjihaad fadl cidqi xoraynta naf la xoreeyo fadligeedii qaal lahu tabaaraka wa tacaala falaqtaxama alcaqaba jiirta muufuula ruuxa muslimka khayrka doonaya jiirta muufuuloo isku xambaaro wamaa adraaka ma alcaqaba buurta jiirtu waxay tahay maxaad ka taqaanaa nabi allow ma ogtahay raqabatin qoor la sii la xoreeyo nabigu cidku raaba iyo faku raab kala aaday saxaabi u yimid nabi allow sadaqa maxaa u khayr badan nabi wuxuu idhi faku raqabatin aw cidqu nasama or aad sii dayso ama aad xoraysaa u fadli badan wuxuu nabi allow soo isku mid ma aha saxaabigu wuxuu yaqaanay faku raqaba iyo cidqu nasama nabi allow soo isku mid ma aha buu hal shay ma aha nabi wuxuu ihi ma aha isku mid meehe faku raaba waa maxay faku raqaba waa addoon qayb la xoreeyey ama idinku afara iskugu tagtee oo adugu ka qayb qaadatay in la sii daayo waxaa tii addoonkan maqad oreys nus baan xoreeyey adna waxaa tii nus kalaanna aan iibiyey addoonka waa la xoreeyeyo boqolkiiba shan baa weli ku dhiman shantiibaan anna iibiyaa tihi addoon qayb ka soo xoreoobay ama qayb oo dhammaystirto adugu ayaa faku raqaba qoor inay baxsato xornimo u baxsata qarka u saarayd aanana u ahayd baad dhammaystirtay cidku raqaba waa inaad addoon adigu keligaa adoon cidno kuugu tagin aad xorayso oo daariya dabacdu aad qaadato nabiga qaabkaas u kala qaado faku raqabatin qoor addoon la xoreeyo weeye waxyaabaha jiirta lagu fuulo ee jiirta janno lagu fuulo ee jahanam lagaga badbaado yani naftu xoolo inay bixiso oo ilaahay dartii naf u xorayso oy hawshaa nafta ku xambaarto oy ku cadlayso naftu waa adag tahay aadamuhu meelahaas ma iimaanku lacag buu leeyahay culays buu leeyahay cibaadadu iyo wanaagu iyo jannadu waa badeeca qaali ah wax la huray rabtaa ow idcaamun fii yowmin dii masqaba yatiiman daa maqraba aw maskiinan daa matraba waad garanaysa halkaasaa ilaahay la in la quudiyo masaakiin maalin baahiya macawl jirto agoon dhulka yaalo la quudiyo qariib la quudiyo baahan idan itcaamu acaam iyo cidku riqaab baa nabigu ammaanay aayadduna ay ka hadashay idan fadl cidqi qur-aankaaba saa tilmaamay wa can abi hurayra radi allahu tacaala can rasul la sal lay slam wuxuu igu yidhi man actaqa raqabatan muslima ninkii xoreeya qoor muslimadoo ilaahay u hogaansatay actaqa allahu rabbi baa ka xoreeya bikulli cudwin xubin kastoo minhu aw almuctiqi kii uu xoreeyey ka mida cudwan cafan cataqa allahu bikulli minhu ay min almuctaqi weeye xubin walbuu kii la xoreeyey ka mida cudwan xubin buu rabbi ku xoreeya oo minhu min almuctiqi ah fi naari min annaar kaga xoreeya xubin walbo addoonkaad xoraysa ka ayaa waxaa naarta lagaga xoraynaya xubnahaadi madaxaadii madaxiisa lagu xoraynaya gacmihiisi gacmahaa lagu xoraynaya adaa naar ka xoroobaya saa darteed waa meesha ka qaateen addoonka muslimkaa iyo addoonta muslimka waxaa fadli badan in la xoreeyo addoonka muslimka maxaa yeelay waxtarka muslimiinta u leeyahay halgankoodii waxtarkoodii baa ka xoog badan midda dhadiga xadii baana macnaha cadaysayba inay kala fadli badan yihiin nabig wuxuu uhi xataa farjahu bifarjihi ilaa xubinkiisa taranka loo dhigo xubinkiisa taranka xubinba xubin baa naarta lagaga xoraynaya muttafaqun calayh wa can abi dar radi allahu tacaala canhu qaal jihaadka maxaa lagu xeelaa naar baad kaga xoroobi cidqiga iyo xoraynta addoommaha la xoreeyo oo xorriyaddooda loo soo celiyana janna lagu helaa naar baa lagaga xoroobaa wey maxaa liana alasla fi اlbashariyati waa alxuriya aadamaha iyo basharka iyo bani aadamka maxaa asal u ah xorriyad xorriyad ruux baan aragnay war oma inuu xor yahay inuu addoon yahay maxaan qadaraynaa inuu xor yahay ruux baan aragnay inuu gaal yahay inuu muslim ma naqaano calaamad muslim kama muuqato mid gaalnimo kama muuqato beled gaal ma joogo magaalo islaan ma joogo maxaan leenahay waa muslim baan leenahay islaamnimo kama muuqato asagii gaalnimo kama muuqato inaan xukunana waan rabna waxaa nagaga xidhan inaan xabaalaan rabnaa maalan inaan dhaxalaan rabnaa maalan inaan duugnaan rabnaa maalan inaan ku tukannaan xakaam baa ku xuna sharci ah wax waa la waayo inuu muslim yaha waa la garan waayo inuu gaal yaha waa la garan waayo beledkuu joogo miyi cidlaabuu ku dhintay beled islaamna ma aha beled gaalna maaha maxaa xukuma allahu aclam bimuraadi maan dhahaynaa may odhan mayna waxaan u celinaynaa bini aadam maxaa asal u ahaa islaamnimo kullu mawluudin yuuladu cala alfitra sumadlaawe beledkiisa aan la garanaynin waxaa loo celinayaa bini aadam meeshay ka soo farcameen oo islaamnimo ahayd alaslu fi اlbashariyati alslaam wاlaslu fi اlbashariyati alxuriya bini aadamku shayga ugu qiimo badan bacd alislaam waxaa weeye xorriyad inuu helo madax bannaani وcan abi dar radi allahu tacala canhu qaala qultu ya rasuul allah ayulacmaali afdal nabi maxamedow cibaado iyo camal la yimaada keebaa u fadli badan qaala subxaanu aliimaanu biاllah ilaah oo la rumeeyo wاljihaadu fii sabiili اllah jidka ilaah lagu dagaalamo ilaahood rumayso iyo alloo naftaada aad u quudho iyo maalkaada ayaa u fadli badan qultu ay riqaabi afdal ya rasuul allah nabi maxamedow qoor la xoreeya teebaa badan addoon la xoreeyo qaala nabig wuxuu anfasuha cinda ahliha anfasuha midda u muunad kulul u qiima culus u qiima kulul mid ma geela waa kala jecel ama muuqaal iyo sarar iyo suuq ha kala jeclaado ama fir iyo dir u yahay ha raaco ayaa kala yaqaana hal aad leedahay tan macnaba ma laha iyo ninku geliiso ugu jecel yahay firkeedu yaqaanaa waa baxday nirig waxaan ma dhasho siday u qiimo badanta nabigu inoo sheeg addoommadaad hebelog addoonkada ugu jeceshay kanaa ugu fiican kaasaad ka iibsanaysa oad xoraynaysa anfasuha u qiimo badan cinda ahliha qolyaheedaha midda ay ugu jecel yihiin inay ayagu xoreeyaan ama intaad ka gadda aad xorayso yaa kugu fadli iyo wa akaruhaa amanan midda u lacag badan u qaalisan xadiidkana waxaa maqlay dhashi nabi maxamed nin aho cali bn xusein laodhan jiray zaynlcaabidiin waad garanaysaa cali bn xusein xadiidka abi hurera soo gaadhay markaasuu fiiriyey ninkay ilmaadeerka ahaayeen ama abtigiiba ku aadana cabdulahi bnu jacfar bn abi aalib ilmaadeer bay isku aadeen dhanka marka laga fiiriye ayaa maalinlowd wuxuu ka iibsaday addoon buu wuxuu ka siistay asaga calimin xuseen baa ka iibsistay addoon uu weli uusan ka soo qaadin toban kun oo dirham buu ka siiyey oo markaa u dhigmaysay kun diinaaroo dahab ah addoonku weli xeradii wuxuu ku jiraa oo joogaa cabdullahi bnu jacfar bn abaalib ninkuu nabigu u ducayn jiray ad garanaysaan dhagaxuu qaadaba dahab u noqon jiray jacfar ku shiiday dagaalkii mu'ta saddex beri uu nabigu joogay saddex beri baa la tacsiiyayaay yuu nabigu u yimid asma bintu cubaysi caruurteedii carruurtii ii keen tiimabu ka xiiray wuu u duceeyey markaa u weynaabu nabigu u duceeyey oo ilaahu barakee wuxuu qaado u barakee cara meel tuurto waa laga jiray hadduu intuu kasoo kalla carrada madiina meel tuuro maxay ahayd dahab bay isu bedelaysa kala boobahaya ilaa uu noqday quraysh iyo u hanti badan toban kunoo halaadba hal maalin sadaqaystay wiilkii yaraa inaba u duceeyey toban kunoo halaadba maalin bixiyey soomaaliya waxaan bixinaa geel baan leenaha ku waalataale kuwiina hadda iswaala maxaad leedahay laba kunoo halaadbaa voy ii daaqaysa sankuu taagi maqaaxi keliyu shaa ka cabbaa intaasoo ku faantabaaya toban kunoo neefu maalin hal maalin bixiyey sadaqo fii sabiil illaah nimayilmaadiriinu soo booqday oo hadda ka hor isagoo daciifa wax taray buu nima qaraaba yihiin ayuu yidhi hebel garan waagi anigi hebla gabadhi walaasha aan daciifsanayn waxaadna tartay haa asagu ma tar aabbihii baa taray toban kuna neef buu kaxeeyey baasha gubnadu way ictirsataa ma ogtahay waxaan iska keenkeen ma aha baasha naftu idinku idinka baxayso cabdullahi ibnu jacfar buut wuxuu yidhi aw addoonkaan maalidu kaas haystay cali haddaan ibnu xusein ibnu cali abi aalib weeye dhashii faadumo weeye wuxuu yidhi waka soo bixi buu sadaq fii sabil an ubixiy wuu xoreeyey maqlay qoor la xorey maxaa u badan anfasuha cinda ahliha wa aktaruha amanan addoon la siiyo kun diinaaroo dahaba ah maalinkaa ma jirin oon addoonkaa ka ahay ilaa dartii baan u xoreeyey buui maadaama nabiguba sidaa yidhi salafku waxay maqlaan saasay ugu dhaqmi jireen ilaa barhkood ay yidhaahdeen qur-aanka xukun walbaoo ilaahay sheeg waa ku dhaqmin laakiin hal xugun baa ii dhiman maxaa jira guri antaan garaaco asalaamu calaykum soo galaa noqon la yidhi oon ka noqday baan weli la ah wain qiila lakum irjicuu farjicuu buu nin baanaanaha ku dhihi maanta isoo booqo soo galaa kaa furmeen hore iskata hadda ii hirgashay aayadda aan ku dhaqmay saasay diinta ugu dhaqmi jireen oo xukunkan waxaa loo soo dejiyey in lagu dhaqmo baabu fadl ixsaani ila lmuluuk wuxuu baab iyo fadliga ku jira in loo ixsaanfaloo la wanaajiyo oo loo dadaalo addoommaha la hantiya ee gacantaada ku jira xoolihii noolaa oo rasuulkii rabbiba ka dardaarmeene maxaad moodaa weeye addoon oo gacantaadii galay qaala tabaaraka wa tacala wacbud ullaha ilaahay caabuda alla u shariigiya walaa tushrikuu bihi shay-a ilaahay iyo hogaansanka rabbiyaan lala wadaajin axad kale oo makhluuqah wbilwaalidayni ixsaana waaxsinu bilwaalidayni ixsaana labadiina dhashayna u ixsaanfalo u samafaloo baari u noqda wabidilqurbaa axadka qaraabada u saaxiibkeed qaraabada tihiinna ha loo ixsaanfalo walyataamaa agoonta loo ixsaanfalo wlmasaakiin faqiir iyo miskiin kuu doona ha noqdee baahanaha dhibanahaana ha loo ixsaanfalo wljaari dilqurba deriska kula dhashay ee nasabka idiin dhexeeyey ahlnimada iyo xigaaladana ha loo xisaanfalo ama deriska kuu dhowae muslimka ah wljaari ljunubi dariska fog dariska foga ama gaalnimo ku fog ama daar ahaanyo ku fogna asaha loo xisaanfalo wasaaxibi biljambi dhinaca ruuxa kugu hayaed wada degantihiin ama aad socotaan ama aad darsi iyo galaas iyo waxbarasho saaxiib ku tihiin ama xaaskaadiba ah ha loo xisaanfalo wabni sabiil socotada ha loo xisaanfalo wamaa malakad aymaanukum hada bayt lqasiid iyo waxa gacantiinnu ay hanatay addoommaha gacantiinna ku jiraan ha loo xisaanfalo waan soo marray aayadda laba baab baynu ku soo marray baabkii bir lwaalidayn wasilat alarxam waynu ku soo marray baabu xaqli jiwaarna waynu ku soo marray dhowr qor bay aayaddu soo noqotay wa can ilmacruun ibn suwayd qaala wuxuu ihi eh, ninkaasi ra'aytu abadarin abaadar baan arkay wa calayhi xullatun asagoo isku joog qaba isku joog xullada waxaa leedaha dharka isku midabka ah kor iyo hoos laba shay oo isku midab ah isku qaabaad qabtaa sarwaal iyo shaar isku midaba ah macawis iyo go isku midab ah maalan wacalayhi xullatun asagoo isku joog uu qabo wa calaa hulaamihi addoonkiisana waxaa dushiisa saaran miluha xulladii oo kale asagoo isku joog buu qabaa isku jooggiisi mid lamidoo kalena addoonkii la socday baaba qababa isku dhar qabaan kee sayida kee adoona lama kala garanay fasa'altu can dalika macruur haddaan ahay arrinkaasaan weydiiyey ka toyday ninka ah, abudar n adoonkaadii adugu maxaa isku dhar idinka dhigay caadadiiy dhaqanku waxay keenaysaa sayidkuna inuu dhar gooni a ah qaato adoonkuna dhar xoogow hun iyo dar yar daciifsan uu qaato faakara wuxuu sheegay abu dar annahu saaba rajulan nin baanu is afdhaafno is afgabno is caynay buu i calaa xadi rasuulilah xilligu nabigu noola calayh salaat wasalaam bini aadam aniga wadaad baa xilliga nabiga isku dhacan facayarahu biummi hooyadiibuu marka ku caayay ybna sawda waad garanay adiikii ninay saymurmeen bu ana dhaaf way hooyadiisu madoobayd addoon madow baa ku dhasheenagadlaaxowri yabna sawda kalihu intaasuu yidhi facayaro wuxuu ku dhaleeceeyey abudar baa ku dhaleecaynoo ku caayaya ninkii asagay saaxiibkii ahaa biummi hooyadii hooyadii baa xogoo madoobayd nabi maxamed baa warkii maqlay faqaala nabinagu wuxuu ihi inaka mra'un fiika jaahiliya abudur hilfaha loo qaaday dhagaha laga raacay waxaa inaka adugu imra'un aadamaa tahay ruux qof baa tahay fiika jaahiliyatun waxaa kugu jira dhaqan jaahilnimo dhaqamadii gaalada ee laga toobad keenay ee ilaahay naga baaba'shay wax ka mida ah weli kugu dambeeya abudarow waa hawl culus ina allaha qad adaba cankum cumbiyat aljaahiliya wa fakhraha biاlaaabaa kulukum banu min turaab nabigu waa uu idin sheegay war kibirkii isqaadqaadka iyo qallafsanaantii gaalnimada iyo waxaas ilahay waa tagsiiye islaam baa ilahay idin siiy waad siman ku kala sarraysaan alla ka cabsiga hum ikhwaanukum nabigu wuxuu ihi waa waa walaalihiin wa khawalkum waa gacan yarihiin jamcu khaa'ilin khawalku waa khadamka adeegayaasha ayaa khawalka la yidhahdaa waa walaalihiin xagga bashariyada iyo bini'aadamnimada xagga diinta maxaa soo haray xagga shaqadana waa gacanyara idin inuu kuu adeego oo ku caawi maceebba ninka xortaaba kuu shaqayn karoo la shaqaalaysta gabdhaha xaraaraa guryaha idin jooga idin shaqayo mushaar siisaan jaariyada booyaasa iyo khadaami wax dhabaan bidinkaa idin taalla nabi wuxuu uhi walaalihiin fi اlnasabi wa fi اddiin wakhawalkum waa gacanyarihiinnii weeye jamcu khaailin jacalahum ulahu allah yeelay taxta aydiikum gacmihiinuu geliyey mas-uulin baad ka noqoteen maxaad dheertihiin runtuu nabigu intaabsiina bal iisha waxaad dheertihiin bashar iyo bani aadam isku diin baad tihiin dhibka iyo dhibaatadun ba idinka xigsadano waa idiin adeegaan gacantiinni bay soo galeenoo waa idin muteen maxaad dheertihiin maxaad ugu xadgudbaysaan faman kaana akhuuhu taxta yadihi ninkii walaalkii uu muto oo ruux muslimo walaalkay gacantiisa uu soo galo falyucimhu mima yakul waxaad cunaysa wax ka sii ad intaad baasta karsato adiga mahragaakuisaga mahragaha ku baabi'in diirsaantoy ya bunshaa bunsha lama cunee dameerahan u dhignaaye mise meelhiina laga cunaa falyudcimhu ha siiyo ha quudiyo mimaa yakul waxaa adugu aad wanaagsan wax ka sii walaalka walyulbisu ha u xidho mimaa yalbasu waxaad xidhanaysa xaggiis dharkaad adugu xidhanna asna u xidh waxaad barato asaguna mariin u sii walaa tukallifum xagga khidmada iyo adeegiidii adeegayan soo maaha walaa tukallifum ha mashaqaynina maa yaklibhum shaqo ka adkaanayso aysan karin addoon kuu jooga hadhihin waryaa buurtaasoo dhan soo daldal oo dhulka la maba qaban karee shaqada iyo adeegana wuxuu awoodi karoo xamili karo u dhiiba walaa tukallifuhum ha ku mashaqayna xagga shaqadana maa yaklibuhum wax ka siida calayna kari karin oo ka baxsan fain kallaftumuuhum nabig wuxuu yidhi haddaad hawl adag u dirtaan faaciinuhum ha fadhiisanee la hawl culus oo asaga ku adag baad u dirteen la kaalmeeya garab istaaga la qabta ahlaaq iyo aadaab ka fiican ageed ku arkaysaa nabigaa maalinkaasa igu canaantay wixii intaa ka dambeeyey maxaa nabigu yidhi marka walyulbishu mimaa yalbasoo maaha xulladda aan qabu xidhan buui addoonkaygu nabi maxamed baa hadda kahor saahilfaha igu qaaday waana ku dhaqmaya amarka suubana maxalushaahidku midkan tan dambe wey addoonku waxaa u xidhay amar nabi maxamed calayhi isalaatu wasalaam jumhuurtu waxay leeyihiin intan dambe mooye inta kale waa mustaxabbaad haddaad shaqo asaga ka culus uusan qaban karin ad u dirto inaad kaalmayso waajib wey laakiin wixii kale waa sunno amarkaa nabi bixiya lagu daynaya waxba waa sunno iyo waa waajib ha ku mashquulina dardaaranka nabi maxamed in la qaato waa laazim وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه إذا أتى أحدكم midkiin hadii u keeno khaadibu adeegihiisu u keeno biacaami raashinkiisuu u keeno qadidu usoo dhigay qureecdii fain lam yujlisu maca nabigu ha fadhiisiyu kuu tilmaamaya ila fadhiisadhe war soo qadee war cashedhe cashada wa ka soo cun quraacda wax ka cundheh fain lam yujlisu maca haddauusan uunan fadhiisinin oo ila fadhiisa uusan dhihin falyunaawilha u dhiibo luqmatan afgelis aw luqmatan ama laba afgelis aw uklatan ama halcantuugo aw uklatan ama labo fainahu weliya cilaaja fainahu addoonka asaga ah yaa weliya qabtay cilaajo ay ibaakhaw abkhaw raashinkaas yaa soo kariyey asagaa soo kariyey raashinkuu keenay iskaga aggaa fadhiiso uuba kugu dila hadaalis wey ilbaabaad ka qaadi waa lagu dhintaa waxaa nabigu wanaagsan buui ila soo fadhiiso ila cunaatida hadday taa kugu adkaato war raashiinkii ninka wax ka sii laba afgelis xoogo yarow cuno wuxuun iska sii jeedi maxaa yeelay faina waliya asagaa tawaliy asagaa qabtay cilaaja wa cilaaj acaam raashinka karintiisa asagaa u taagnaa rawahu lbukhaari nin raashinuu kay wax badan ka cuni maayo haweenku qadaday kariyaan waxba kama cuni karaan hadhowna gaaro oy jirkoodu qaboobo caawka la gaara qadada iyo martiqaadka maanta sameeye waxba kama cuni karo xataa adugu haddaad teelayso raashinka qayminayso waxba ka cuni suuqiiqiisu kuugu baxayo indhaha ishaad ka dhergiba indhahaad ka dhergi kadibna wax badan ba ka culumaysid addoonkan maantuna karinhaye maruu dhadhamiyoiyo maruu isha ka firiya waa iska roon yahaybe waa jeecamoode soo fadhiistaba wax badan ba qaadi maayo haddaad diidda soo maaha wax oga qaad wax ka sii rawahu lbukhaari aluklatu bidami اlhamzati wahiy luqmatu wey waa afgeliska waa shaku raawi luqma aw luqmatayn iyo akla aw uklatayn ukla aw eh, eh, uklatayn waa un shaku raawi baabu fadl اlmamluki اladii yuؤdii xaq اllahi wa xaqa mawaalih wuxuu baab yahay fadliga uu leeyahay addoonka gudanaya xaqi ilaahay iyo xaqi sayidkiisii iyo dadkii lahaa ilaahay buu caabudaa xaqi ilaahay buu meel iska saaraa dadkii lahaana xaqoodii buu hagaajiyaa waa mid daacad ah asna fadli buu leeyahay mamlugu waa addoonkaade can ibni cumar radi allahu tacaala canhuma ana rasuula اllahi sal اllahu alayh ali wasalam qaal ina alcabda addoonku idaa nasaxa hadduu daacad u noqdo hadduu u daacad noqdo u khayr miiro u caadbaxo lisayidihi kiilahaa oo wa axsana xaggana u wanaajiyo u bilo cibaadat allah ilahay cibaadadiisa falahu ajru maratayn laba ajir buu lehay laba ajir buu helayaa ajir waa maxay ilahay xaqiisii meel iska saaray labaadna xaqii sayidkiisibuu meel saaray laba sidkoolo wey متفق عليه وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعبد المملوك أدونك لهنتيه وحا u ahaaday almuslixi ee samahay wanaagga samaynayay ajraani laba ajir buu leeyahay muxuu rabaa lilcabdi اlmamluuk muxuu isu raaci lilcabdi اlmamluuk whada wa min fasaxati الrasuul alayh الsalaaة wasalaam lilcabdi haddii la yidhahdo waxay ku dhacaysaa addoommaho dhan baa addoommo ilaahay ah gaal iyo muslimba waa adoomo ilaahay xagga khalqiga ijaadka muslimiintoo dhan kuwa xorta iyo kuwan xortayn waa adoomo ilaahay tashriifan wa taqriiban idan lilcabdi nabigu hadduu ku dayn lahaa wuxuu ka baqay in loo qaato dadkii xortaayay kuwa almamluuki buu nabigu raacay addoonkii lahantiyey ee ay biniaadamku lahaayeen almuslixi haddana wanaajinaya shaqadiisii waxqabadkiisa ajraani baa u ahaada wladii nafsu abuurata biyadi xadiidka markuu wariyo yuu abuurer odhan jiray allaha naftaydu gacantiisa ku jirtaan ku dhaartay lowla aljihaadu fii sabiili illah jihaad loo baxa hadduusan jiri lahayn iyo walxaju xaj la xajiyo wa biru ummi iyo hooyadan u nool oon ka ducaysanayo la axbabtu waxaan jeclaan lahaa an amuuta inaan geeriyoodon dhinto wa ana mamluuk anoo addoon ah. muttafaqun calayh laakiin addoonnimadu waxay kuu diiday jihaadki lanna jihaadku markuu fardu kifaaya iyo alabya la duulayo addoonka kuma waajibo xajkuna sidoo kale biru ummina marka lagu leeyaho aad u adeegayso nimanka kulahaa iyo sayidkaada aad u shaqaynayso hooyadaas taa doonta uguma shaqaynaysid uguma jajabnaanaysid jaanis fiican u heli maysid nin hadda shaqaalaad tahay haweenku waxay dhaheen waa lay qabaa hee waa qaan bay dheheen waa qaan waa xil mas gooni awood marka haddaanan ka baqaynin hooyaday birigeed inaan meel kaga dhaco jihaadna aan u bixi waayo ama xajna aanseg aanan ka baqayn waxaan jeclaan lahaa ajirka ku jira addoonka daacadda darteed inaan addoonnimo ku dhinto wadaada waxay dhahen hore wuxuu fadili jiray addoonnimada iyuu ka fadli jiray xorriyadda ay dhaheen sax ma ah laakiin wuu kuu sheegay maanici buu kuu sheegay isagoo kuu tilmaamaya haddana fadliga ay leedahay addoonnimada dhabta ah ee mxuu ahaay ixsaanka uu la socdo وعن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المملوك أدونك الذي أدونكاسو يحسن وناجينaya cibaadaةa rabbihi maxaasaa loo yidhi adoonku inta badan cibaadada rabbiga oo ku litaa haaliban sababku waa maxay shaqada loo diray hawluhu ku mashquulsan yahay iyo waa ruux shaqaynaya hawlo badan culays badan baa saaran wa yu'addii gudanaya ilaa sayidihi addoonkiisa alladii sayidkaasoo cafwan eh, eh, ilaa sayidii sayidkiisa u gudanaya alladii xaqi calayhi dushiisa ahoo min alxaqi xaq ah ilaahay buu caabudayaa ixsaan si fiican buu wuxuu u gudanaya xaquu ku lahaa wa yuaddii gudanaya ilaa sayidi addoonkiisi alladii calayhi wixii dushiisa saaraayooo min alxaqi waajib iyo xaq ah iyo wاlnasiixati daacadnimo ah iyo wطaacati hogaansan oo dhagawadanaan ah lahu addoonkaas waxaa u ahaaday ajraani laba ajir oo addoon ilaahay caabuday sayidkiisa u xisanfalay u adeeco u dhagawadanaadoo maqlay wixii aan macsiyo ahayn lahu ajraan rawahu اlbukhaari wa canhu qaala qaala rasul s slam alaaatun lahum ajraan na wuxuu ihi saddex laba ajir bay leeyihiin saddexdaa ka badan bay axaadiisu sheegeen laakiin hadda nabigu saddexdan bu isku qabtay alaaatun saddex lahum ajran laba ajir baa u ahaadeen rajulun weeye dumarkun waa la mid rajulku waa halqabsi shareecaduna in badan baa idiin sheegay xukunku marka la sheegayo raggaa lagu halqabsadaa ilaah iyo rasuulkiiba markay xukun ka hadlahayaan raggaa lagu halqabsadaa maxaa yeelay gabdhaha muslimaadka sharaftooda iyo in carabka lagu bahdilo sheegsheegooduna uu bataa laga ilaalinaya carabka laga ilaalinaya idinku hadda waxaad bilaabaysaan waxaan salaamayaa marwooyinka iyo marwooyinkay mudanayaasha xaggeed ka keenta dhaqan soomaali ma ogaada waa ergis waa tabalacaaro gaalaad ka keenteen shareecaduna ma taqaan ilaa fii munaasabaati naadira meelo yaryar oo gabdhu intay dareemeen xoogamaa hoosna loo dhigay laysku qabtoo layidhi ina almuslimiina wاlmuslimaati laakiin inta badan sunnada akhriya oo kitaabka rabbigae akhriya raggaa lagu halqabsanay maxaa la ilaalinayaa shayga sheesheegiisa la badiyo xishmo iyo asturaadna lagu ogaa wuu bahbilmayaa afkaa laga ilaalinayaa ayagaa la asturayaa xishmadoodaa la ilaalinaya sariigtaa la dhowrayaa anshigaa la ilaalinhayaa ladies and jelton maan baad la soo taagantiin ladies and jelton waxaas marwooyinay mudanayoon iska ilaaliya marar yarood wax gubaabinaysaan ood rabtaan gabdhuhu inay dhagadhagha soo tuuraan oo halkan ka qayb qaataan oo gacmaha isgooyaan wax bixiyaan macaashir almuslimiina wlmuslimaat markaa dhaha laakiin afka lagu badinin warka miyaad fahanteen hadda gor baan idinkaa hadlay dhaqanka gaalada iska ilaaliya rajulun weeye min ahli kitaabi rajul ahlu kitaabka ka mida ah. rajul yahuudi buu ahaa nasraani buu ahaa aamana binabiyi nebigiisii buu rumeeyey muusuu rumeeyey waamana bimuxamadin waagii dambayu nabi maxamed ilahi soo saarayna rasuulkiibuu rumeeyo raacay ninkan muxuu leeyahay laba ajir qaadashadii diintiisi hore uu qaatay ee rusulshii uu rumeeyey rasuulku u dambeeye khaatamulambiyana uu rumeeyey laba ajir buu ku helaya addoonka labaad waalcabd lmamluuk waa addoonka la hantiye gacan bin aadam ku jire ida addaa xaq allahi markuu xaqa ilaahay guto iyo wa xaqa mawaaliihi iyo kuwii lahaa jamcu mawlan mawaalidu waa jamcu mawlan sayidkiisa xaqiisana uu guto midka saddexaad wa rajulun way kaanad lahu ama nin adoon lahaa wey addoon buu lahaa faadabaha markaasuu tarbiyeeyey fa axsana wanaajiyey ta'diibaha tarbiyadeedii uu rabaayadeeyey wuu carbiyey si fiican buu agabka iyo howlihii guriga iyo dumar wixii ku wanaagsanaayo ku bilaaboo dhan baray wa callamaha diinta islaamka axkaam ashariica alislaamiya baray fiqigii baray wacallamaha xaggana wuxuu baray axkaam shariica faaxsana tacliimaha maxaa lagu yaqaan adoonta addoomaa wax lama bari jirin inta badan haaliban gabdhaha xaraa'irta baa wax la bari jiray ayib idan wuu tarbiyey tarbiyadu hadda adabka laga hadlayo waa adabkii adduunyada iyo akhlaaqda iyo anshaxino suluugii wey maxaa soo haray axkaamu shariicna waa baray diin iyo adduunya buu ka dhisay fa axsana tacliimaha tacliimteedibu wala wanaajiyeyo shayba shay u ka fiicnaa buu baray oo xagga diinta ah uma actaqaa markaasuu xoreeyey haddana tu sidii u tarbiyey oo diinta baray yuu haddana xor baata liwajhi illahi alkariim fatazawaja markaasuu haddana guursaday falahu ajraan laba ajir buu ninkaa le waa maxay edbintii iyo rabaayadayntii uu koriyey iyo tacliintii uu waxbaray iyo xorayntii waa maxay hal ajir buu ku helayaa inuu guursado haddana gabadhi guri u yeelay oo marwa ka dhigay oo bannaanka uusan dhiginna haddana ajir buu ku helayaa maxaad addoon muusan dhigin shalay addoon ahayd ooma bixin hawshaas soo diyaariya wax walba ka hagaajiyey buu haddana guursado muttafaqun caleyh idan ixsaan walba iyo wanaag walbadu ummadda taarato ilaahay aad ola timaado aadam aataarato rabbi waa ka abaalmarinaya baabu fadl cibaadati fi lharja inoo joogo allah subxana wa tacaala hal xadiis maan ku daraa fadl cibaadati fi lharj wuxuu baab yahay cibaadaysiga xilliga laysku dhaxyaa alharju alikhtilaa wey xilliga hawshu murugto ee nin walba la qaxahayo ee la yaaban yahay ee dad wareersan yahay harjigu waa alikhtilaa xilliga laysdaba maro sida ai alooday whuwa harjugan alikhtilaau waa shab in lays yidhaahdo iyo walfitanu ay dhacaan diinta dadka ka qariya fidnooyinku markay dhacaan oo qiiqa uu baxo waa la gardaran kee daalima kee madluuma maxaa saxan maxaa shirki islaamka waa laisku labay wax adda taagan mushrikiin baa muslimiin baan mushrikiin baa muslimiin baan oo muslimku muwaxidkaabaa gaal baa tahay oo ahlu sunnihi baa ahlu bidca laga dhigay oo ahlubidci baa ahlu sunno ah loo dhaqaaqo caamadii wareert wadaadihii wareere xertii wareere masaajidii lagu wareere mid baa laga dinnahay mid baa dimuqraadiya laga wadaa mid baa kuleesha cabdiqaadir baa malakumuud dembiil ku sii wata nafaf badan ku sii watau dhac ka siiyo alaabba soo daadsaday ya aafo caamadii baa iska dhegaysan mid baa kuu soo diro sheekhow waan maxaan ka hadalnaa waaba ku wareeray meel wax laga qabto takaaharat idibaabu calaa khiraashin famaa yadri khiraashu maa yasiidu eygu haddaad tiraada jih oy boqol cawlood kacaan keebu ku hagaagaa maxagu orda maxagu orda musiibo weeye harjigu hadduu waxaan arag weeye nin shalay kuu fiicnaad arka oo maanta suufi mushrig ah ku shalay mushrig adagoo ahlu tawxiid ah saasaa lasu dabamari baasha ninaad midun fiicneed waxaa arkay qabiil u xusulduubahaya mid dimuqraad u xusulduubayo wadaaddo kule musharaxa annagu waxaa weeye hee baarlamaan hebel garhku intaa leegyahay da'du waayeelnimadu waxaad yaabto ama kaag iyo saan baa kaa soo hadhi waa tahay maxaa loo baahan yahay cinda shahawaadna sabar baa lagaa rabaa cinda alfitna basiira lagaa rabaa shahawaad iyo marka maal saa loo daldalo lacag iyo magac iyo alaab yaqiin iyo sabar iyo dulqaad iyo gedsi baa la doonaya aad hawaabidda iyo xadhkaha islaamka ku dhegto oon farahaada laga bixinin markay wixii isdabaashaanoo xaqi iyo sunnadii iyo baailkii shirkiga tawxiidkii isdhaariyaanoo la kala saari waayaan maxaa lagaa rabaa aragti dheeroo diineed basiira lagaa rabaa haddaad sabar iyo basiiro weydo jahannabaa ku quwaaxi ciyaadan billaah can macqi bni yasaar radi allahu tacala qaal qaala rasul lah sal ly slam alcibaadatu ilaahay oo la caabudo si wanaagsan loo caabudo fi lharji xilliga wareerka ka aniga muxamed calayh salaatu wasalaam oo la ii soo hijrooday oo adduunyada dad layga soo tegay aniga la i doortay bay la mid tahay xagga xukumka iyo thawaabka ajirka rawaahu muslim wallahu subxana wa tacala